qowl llahi tacaala yadunuuna bilah hayr alxaq marka wuxuu yidhi shiikhu fiihi masaa'il baabka masaa'il ayaa ku sugnaa aluulaa tafsiiru aayati aali cimraan aali cimraan aayaddiisii in la fasiro tafsiirkeedii wayadunnuuna billahi hayra alxaqi danna aljaahiliya macnaa ilaahay inay waxun ay ka aaminsan yihiin inuusan ilaahay rasuulkiisa u gargaarayn inuusan ilaahay ballankiisa iyo wacdigiisa uusan oofinaynin inuusan ilaahay kariim ahayno uusan wax bixinaynin waxyaalaha si qalada ayay ilaahay ka aaminsan yihiin taasina waa ilaahay oo meel looga dhaco subxaana watacaala oo tawxiidka ayay dhaawacaysa alhaaniyatu midda labaadna tafsiiru aayati alfatxi aayatalfatxi tafsiirkeeda addaanniina bilaahi danna saw kuwa ilaahay malaxun ka malaysanayo mu'miniintiiyo rasuulka inuu baabi'inayo gaaladu ay guul ku waarayaan ay heli doonaan saas u malaynaya waa dhici kartaa mu'miniinta mar dhib inuu soo gaaro laakiin guusha dambe mu'miniintaunbaa iskale ahaaliatuna alikhbaaru in laga warramo bianna daalika arrimahaas oo malaha xun oo dadka gaalada ay malaynayaan ama dadka jaahiliinta hon ilaahay si fiican u aqoonin oo iyagu iimaankooda uu daciifsan yahay anwaacun noocyaal badan inay tahoo laa tuxsaru aan la koobi karin waa kii ibnuqayim ka sheekeeyey dadka yacni qaababka ilaahay si xun ugu maleeyaan qaar ilaahay karamkiisa dura ilaahay inuusan waxsiinayn u maleeye qaar rasusha alle inuusan u gargaarayn u maleeye waxyaala saasoo kale malooyin kala duwan iyo ictiqaad xun oo fikrad xunay alle ay ka aaminsan yihin inay kala qabaan oo kala duwan ahaaliatun alikhbaaru in laga waramo bianna daalika malahaas xun oo ilaahay fikradda xun iyo aaminaadda xun laga qabo anwaacun noocyaal inay badan tahay laa tuxsaru aan la koobi karin alraabicatu midda afaraadna annahu laa yaslamu kama magangelaayo min daalika arrintaas ilaa man carafa alasmaa waasifaat qofkii magacyaalka alla iyo sifaadkiisa yaqaano maahan wa carasafa nafsahu naftiisa xaqritaankeeda iyo dembigeeda iyo inaysa fahmi karin wax kasta oo xag ilaahay ku saabsan aysa faah iyo xigmadeeda ee ilaahay inay u sallimto maahane qofka unbaa fahmi kara yacnii hadda waxyaalaha badan oo dhacaya caalamka ka dhacaya dadka muslimiinta ku dhacaya dad badana waxay u maleeya inay iska xigmo la'aan ay taho ilaa uu muslimiintu iska dullaynayo oo xigmad uusan ka lahayn ama cuquubo ama dembi iyagu ay kasbaday inuusan ahayn ama alla subxaana wa tacaala xigmad ou ka lahayn ama muslimiintu ay saanun ay ku dhammaanayaano gaalada weligeed ay saa guusha u haysanayso taasina marka waa caqlila'aan waa ilaahay xigmo kale awalan waa dembi la kasbaday aaniyan waa la ysjirabaya waa la ysimtixaanaya qofka iimaanka ku sugnaanaya iyo qofka kale dad badanna dembi dhaaf bay ka helayaan dhibaatooyinka dhacaya dad badanna waxaa waaye iimaan la'aantooda iyo qubxigooda iyo maaragtay waracla'aantooda dhiigaysan ka xalaalmiiranaynin xoolo ay ka xalaalmiiranaynin dad dhibkiisa ay ka xalaalmiiranaynin waxyaalo badanaa soo baxaya iimaan la'aantooda dad badanoo madluumiinana waxaa weeye ajar bay maanta ma arkaysa ay ka helayaan dad badanna wanaagay qabanayaan oo maaragtay diintii dadka ugu yeerayaan waxyaalo badanoo wanaagay qabanayaan marka dadka fitanta waa lagu kala baxaya nacam baabu maa jaa wuxuu ku yimid fii munkiri alqadari qadarka alle dadka inkiraayo qadar waa maxay qadar luuqada waxaa la yidhaahdaa alqadaa walqadar qadarka waa wuxuu ilaahay qadarayo oo jaangoynta oo taqdiirka al ilaahay wuxuu qadarayo waa la yidhaahdaa waxa la qadaroo maqduurka iyadana qadar waa la yidhaahdaa laakiin hadda waxaa loo jeedaa yacni inkaaruulqadar waxaa weeye waa dadka dhahaya ilaahay subxaana wa tacaala waxba ma qadarin oo wuxuu jaangoy lama arko wax kastaba hadday cusub yihiinoo iska dhacaya oo adduunyada dabeeca abuurta mise sudfa abuurto oo sudfa abuurtana ma dhahay laakiin iska shabkaxsan wax walba waa cusub yihiin taas wey qadarkan waxaan ognahay inuu arkaanta islaamka uu ka mid yahay markii jibriil uu nabiga weydiiyey calayhi salaam arkaanu liimaan maa qaala maliimaan markuu yidhi wuxuu yidhi an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhir wa bilqadari wa sharrihi qadarka alle inaad rumaysid khayr iyo sharba macnaa koonkan waxa ka dhacaya wax wanaagsan iyo wax xunba annaga waxaanala xunyi laakiin ilaahay markuu wax qadaraayo xikmuu ka leeyahay soo maa wax kastaba ilaah baa qadara subxaana wa tacaala marka qadarkuna waxaa weeye rumayntiisu waxay noqonaya rabbinimada alle in la rumeeyo oo rabbi macnaheedu waa maxay alla waa koonkan abuuray isagaa ku tasarufa maa shaa'a kaana wamaa lam yasha lam yakun waxuu doono ayaa dhacayo waxuusa doonina ma dhacayo wax kastoo dhacana biqadaa'ihi wa qadarihi qadaa iyo qadar macnaheedana waxaa weeyaan qadarka ilaahay waxa uu jaangooyo waay uu qadaro oo la jaangooyo qadahana wixii oo bannaanka loo soo saaro soo maa marka arkaanta iimaankaay ka mid tahay min arkaan aliimaani sita qofkii aan rumayninna waxaa weeye iimaankiisu waa baaba wey iimaankiina waxaa weeye wuxuu u noqonaa ilaahay rabbinimadiisa la rumeeyo iyo asmaa'adii sifaadkiisa la rumeeyo sababtui qofkii yidhaahda ilaahay waxa koonkaan dhacaya ma qadarin asagoon dooninaya wax ay iska dhacayaan hadda waa qof rabbi kala sugay wey laba khaaliqoo kale qof maaragtay sugay wey culimmada imaam axmedna waxay dhihi jireen alqadaru qudrat اllahi subxaana watacala waa awoodda alleh saw rabou yeelaya alla subxaana wa tacaala yafcalu maa yashaa ibnu cabbaasna wuxuu dhihi jiray alqadaru nidaamu tawxiid tawxiidka tixda nidaam waxaa la dhaha tusbax ama kuusha haddii laysku xiraayo sow dun laguma xiro oo isku xirta qadarka tawxiidka isagaa nidaamkiis iyo xarigii isku xiraya isagaa ah faman aamana biاlqadari tama iimaana iimaanka qofkii rumeeya qadarka iimaankiisa uu taam noqday waman kadaba biاlqadari qofkii qadarka alla beeniya naqada takdiibuhu tawxiidahu takdiibka iyo beenintaa qadarka uu beeniyey tawxiidkana ka baabina mawaxidba maba tihid ila rububiyada alla maba rumaysnidba waxaad rumaysantaha khaaliqa inuu koonkal uu ku tastarufo uu leeyahay dadku marka inay qadarka rumeeyaan waxa weeye waa caqiide islaamiya oo arkaan islaam ka mida waana shay fidri ah oo koonkan ilaahay inuu ku tasarufo subxaana wa tacaala waa shay fidri ah oo qof mackuusa maahane oo qalloocan maahane qof kale maanta ma arkaysaa ma beeniyo saa darteed ayuu qadarku waxuu yahay min arkaan aliimaan asita ayuu ka mid yahay qofkaan qadarka aan rumayninna iimaan ma lehan sababtoo ah iimaanka alle uu rumaysan yaha naaqisa alla wuxuu u diiday koonka inuu ku tasarufo inay cid kale marka ay wax samayn karaan taas muqadimadaas markaan akhrino axaadiida aan akhrino oon dhammayno hadhow waxaan soo khulaasayn doonaa markaas ee baabka markii aan dhammayno bal dadku iyo firaqda islaamiga qadarka waxa ay maaragtay ay ka aaminsan yihiin iyo dadka ahlu xaqaa ah siday u rumaysan yihiin hadhow baan soo khulaasayn doonaa insha allah hadhowna baabkan waxaa lagu sii baran doonaa kutubaha waaweyn oo caqiidada sida caqiidatulwaasitiya iyo risaalatadmuriya iyo insha allah waa akhrin doonaa kuwaasa aad loogu sii faahfaahin doonaa nacam baabu maa jaa wuxuu ku yimid ou dhahay shiikhu maxamed cabdihaab raximah fii munkiri alqadar dadka qadarka inkira ilaahay inuu wax kasta uu jaangooyo oo wax kasta asaga uu kii abuuray oo qadaray uu yahay wixii maaragtay ku yimaad waxaa kaloo a ah muhiim ah inaan aqoonsanno qadarka maraatibu leeyahay maraatibulqadar muqadamada taasaa muhiima maraatibulqadar culummada waxay dhahaan waa afar martabada ugu horraysa waxaway awalan ilaahay inuu og yahay waxa dhacaya koonka wax alla waxa dhici doona iyo waxa ahaan doona maa huwa kaa'inun ilaahay waa ogyaha subxaana wa saacad kasta daqiiqad kasta waxaa dhici doona adduunkaad intay sii jirto iyo aakhare waxaa sii jir wax kasta waa ogyahay koow taas waa martabo ta labaadna waxaas cilmigiisa ogyahay ilaahay looxul maxfuudkoo ku sajila subxaana wa waa kitaabow waa martaba labaad soo maaha marka hor ilaahay waa ogyahay waxay dhici doona tan labaadna kitaabka looxulmaxfuuduu ku sajilo allah subxaana wa tacaala midda saddexaadna waxaa weeye marku waxa uu doonay mashii'adiisaa ku tacalluqaysa ilaahay wuxuu mashii'adiisa iyo doonitaankiisa waxay ku tacalluqayaan waxaas in la soo saaro bannaanka noqono goorta ilaahay ugu talagala soo maa mashii'adiisa iyo iraadadiisaa ku tacalluqaysa markay ku tacalluqayo martabada afaraadna waxaa waaye wixii ilaahay inuu abuuro bannaanka u soo saaro innamaa amruhu idaa araada shaya arrintiisu waxaa weye hadduu wax rabo inuu abuuro allo masha kutacalluqo dubbe iyo waxyaalo laysku qooshqooshi maayo an yaquula lahu kun waxaas ahaabuu leey fayakuunu wix waa imaanaya marka midda ugu horraysa ilaahay waxau ogyaa dhici doono tan labaad looxul maxfuudka ku qoray tan saddexaad markuu rabo ilaahay waxaas inay ahaadaan iyo wakhtigay rabaa inay ahaadaan waxaa ku tacalluqaysa mashii'adiisa iyo iraadadiisa waxuu rabaaya alle waxaas inuu doono oo soo saaro marka hore inuu soo saaro dhib umarima kun amaraa la siina wixii inay soo baxaan kun amarkaas markii la siiyo fayakuunasa markii durba wixii waa joogaan yacni waxaa dhici karta waxa ilaahay inuu brosesoo u sameeyo sida cirkii markii la abuuraayo toddoba maalmood iyo toddoba habeen baa lagu abuura somaanbisita ayaan baa lagu abuura cunuga janiinka intau caloosha ku abuurmaa intaas marka macnaha kun fa yakuunu ka hor imaan mayse ilaaha ugu talagalay inuu tadarujkaas oo maro subxaana wa tacaala oo maarata wixii inay waqti ay qaataan oo adwaar ay gaaraan kun fa yakuunu ka hor imaan mayso ilaahay sow rabo u ahaysiinaya subxaana wa tacaala wixii maraaxishou rabo ayuu marsiinaya subxaana wa tacaala wa qaala ibnu cumar wuxuu yidhi wladii nafsii biyadihi wladii nafsu bnu cumar allihii nafta cabdulaahi bnu cumar biyadihi gacantiisaay ku jirtaan ku dhaartee low kaana hadduu ahaado liaxadihim midkood dadka midla uxudin maaragtay buurta uxud oo dahaban dahaba uma anfaqahu uu ku bixiyo fii sabiilillahi jidka alleh maa qabilahu allahu minhu ilaahay kama aqbaleen xataa yu'mina bilqadari ilaa qadarka uu ka rumeeyey uma istadalla wuxuu soo deliishaday biqowli nebiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga qowlkiisa uu yidhi markii jibriil uu weyddiiyo mal iimaan akhbirnii mal iimaan qaala wuxuu dhahay aliimaanu an tu'mina billaah alla inaad rumaysid wa malaa'ikatii malaa'igtiisa aad rumaysid wa kutubihi kutubta aad rumaysid iyo wa rusuluu rusushiisa wa tu'mina aada rumaysidoo bilqadari wuxuu ilaahay qadaray oo jaangoynayo khayr iyo sharba khayrihi khayrkiisi wa shari aada rumaysid rawaahu muslim xadiidkan sababtou ibnu cumar uu saan u wariyey waxay ahayd cabdullah bnu cumar laba nin oo basro ka yimid oo taabiciyiina nin la yidhahdo yaxya ibnu yacmar iyo nin la yidhaahdo xumayd addawiil ayaa basro ayaa waxay ku arkeen niman qadarka inkiraayo oo dhahaya ilaahay wuxuu qadaray iyo waxa dhacay wuxuu ku og yahay lama arkee almru unuf wax walba waa cusub yihiin sidaa annagaba berri waxa dhaca aanan uga warqabinin oo leena maxaa kuwaa berisano maxaa dhacay hebelaa dhintay hebelaa la dilay waxaasaa dhacay inqilaabkaasaa dhacay xaggii wax ka dhacna aan ugu waa ayaa maanta ma arkaysaa ilaahayna waxa ugu waa berisa waxba kama oga waxa dhacayo almru unuf macnaa wax kas waa cusub yihiin saasay yidhaahdeen dad cilmi baarbaarana waa iska dhigaya yaxya ibnu yacmar iyo xumaydu awiil in la yidhaahdo taabiciyiina ayaa waxay yidhahdeen waxaan wax baail waaye wax diinta khilaafsan waaye oo qur-aankay ka buuxdaa maaragtay inay wax kasaba maaragtay eh, wamaa amrunaa ilaa waaxidatun kalamxil basar waaye eh, maarata kula shayna khalaqnaahu biqadar qur-aankay ka buuxdaa qadarkii iyo axaadiidtii nimankan waxay sheegayaan wax laqmi karmaana maxaan samaynaa waxay dhaheen aan aadno bal maka iyo meesha saxaabadu ay joogtay way soo aadeenoo markay soo aadeen iyagoo ama xaj u socda ama cumro u socda taasna waxaa laga qaadanayaa dadku hadday mushkilo ay galaan culimmada rabbaaniinta in la weydiiyo diinta ee meesha waxaa nin walba intuu koox iska dhoodhoobto wuxuu rab iska sheeganaya zamanka culimmana waxma la weydiinayo nin walbaba maaragtay meelba xoogaa atoora oo inta xoogaa gruub isku samaysta oo meesha ka atooraynaya marka culummada diinta qaana in loola noqda wixii markay qaadawaayen waxay dhaheen culummada ula noqon isla markii kacbadii ay galeenba waxay arkeen cabdullaahi bin cumar radi allahu canhu oo saxaabadii daahdo ka mid ahaa oo maaragtay ilaa lixdan iyo siddeeddii hijrada markeedu uu dhintay marka saxaabadii ilaahay cumriga siiyuu ka mid ahaa waqti badan nabiga ka dambeeyey calayhi salaatu wasalaam isla markii markay arkeen labadoodii labada dhinacee kale nina bidix nina midig oo ka maray waana dhawaafaya markaasay waxay yidhaahdeen cabdullaahiyow waxaa dahara min qablina unaasun yataqafaruuna alcilm dad meeshana waxaa ka muba ka soo baxay dad wax uun baxsanayo dad cilmi raadina ah iska dhigaayo wayaquuluuna wayunkiruuna alqadar oo qadarka inkiraayo wayaquuluuna dhahaya ana almra unuf arrintu waa wax cusubo oo wax hore loo ogaa iyo wax loo takhdiir ilaahay ma lahane siday annaga berri waxa dhaca noogu cusub tahay ee ilaahayna ugu cusub waxna kama oga mana uusa qadarin looxna kuma qorin waxba kama oga markaasoo cabdullaahi bnu cumar uu xanaaqou yidhi waladii baan ku dhaartay nafsi ibnu cumar biyadii ku dhaartee low kaana hadduu ahaa liaxadim kuwaas mila uxudin uxud oo wax lamidoo dahabana uma anfaqahu uu bixiyo fii sabiililah jidka alleh maa qabilahu allahu minhu ilaahay kama aqbala sababtoo arkaanta iimaanka wax ka maqan yihin soo maaha xataa yumina bilqadari ilaa qadarta uu ka rumeeyo qofkuna hadduusan qadarka rumaynin bimacnaa rabbinimadii alle iyo iimaankiiaba ka daciifo ruubiyadii alle ayaa naaqis ka ah oo rabbinimadii alle ma uusan rumaynin uma istadalla nabigu wuxuu deliistay ibnu cumar biqowli nabiy sal alla calayh wasalam xadiidkan xadiidkan markaa aabbihiis cumar ayuu ka wariyey isaga xadiidkan aabbihiis cumar ayuu ka wariyey oo waa jibriil jibriiloo xadiidka labaadoo arbaciinka waayo imaam nawowi xadiidka uu ku soo qaato xadiid aad iyo aad u weyn ah. uma sadalla wuxuu derisay biqowli nabiyi sal allah calayh wasalam uu yidhi aliimaanu iimaanka an tu'mina billah allah inaad rumaysid macnaa rubuubiyadiisa iyo wujuudkiisa iyo asmaadiisa sifaadkiisa iyo kan cibaadada xaq u leh inuu yahay inaad rumaysid wa malaa'ikatii malaa'igta inaad rumaysid jiritaankooda iyo wixii ilaahay uu nooga sheegay subxaana wa tacaala addoommo wanaagsanoo nuur laga abuuran allah caas inay yihiin iyo wadaa'ifta loo diro shaqada loo kala yeelo sida jibriil waxyiga inuu ambiyada u keeno miikaa'il roobka iyo maaragtay dhirta iyo nabaadka uu ku qaybsan yahay maalik inuu khaasinu naar uu yahay malakulmowt inuu arwaaxda qabloodo iyo israafiiloo isaguna maaragtay buunka qiyaamo afuufaya ma garad iyo malaa'igta katabada oo wax qoraya xafadada ah ma garad waxaasoo dhanoo malaa'igta shaqadaa loo kala diray kuwii magacooda loo sheegay magacooda in la rumeeyo kuwii kalena jumlatan loo rumeeyo inayna badan yihiin oo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam afar meelood afar farood meeshii la dhigoo samada ka mida malagaa kusuusan buu dhaha calayhi salatu slam farabadnidooda wa kutubihi kutubta alla soo dejiyey in la rumeeyo inuu ilaahay soo jediyey oy xaq yihiin waana afaraa naloo sheegay oo kitaabka towraada muuse lagu soo dejiyey iyo injiil oo ciise lagu soo dejiyey iyo zabuur iyo kitaabka furqaanka nabigeena lagu soo dejiyey calayhi salaatu salaam iyo suxufi ibraahim iyo suxufi muusa iyo wixii ambiyada loo soo dejiyey oo dhanna guud ahaan oran wamaa uutiya nabiyuun khaasatanna qur'aanka waaba na khuseeya in la barto maaragtay axkaamtiisa la fahmo lagu la rumeeyo lagu camal falo taasaa loo baahanya wa rusulihi rususa la rumeeyo guud ahaan wax alla wixii rasuul ilaahay uu soo diray ambiyada in la rumeeyo intii naloo sheegay qur-aanka shan labaatanana la kuu sheegay in la rumeeyo magacyaalkooda si khaas hal rasuul aan la inkirin ama nabigeenna calayhi salaatu wasalaam isaga si khaas uu noo khuseeyaho in sunnadiisa la raaco oo maaragtay diintiisa lagu dhaqmo oo sharcigiisa la qaato si khaasoo marka uu noo khuseeyo nacam iyo walyowmi alaakhiri dharaarta aakharo aakharo waa maraaxil badan mowdka ugu horreeya mowdka qofka hadduu nafta uu ka dhacdo oo qarqaro uu gaaro maraaxishii aakharada bilaawgeedii ayuu gaaray oo janno iyo naar meeshu u socda waa la kala tusaya qabrigii markii la geliyo iyo su'aalaadkiisa allaha noo fududeeyo xayaatadii barsakha uu ku noolaa hadhow markii la issoo bixiyo oo ilaahay hortiisa la istaagayo subxaana wa tacaala marka la isxisaabayo oo maanta maarkaysaa la ismiisaamayo oo xasanaadkii sayi'aadkii la miisaamayo markaa suxufta midigta la yska siinayo siraadka marka la marayo ilaa dadkii ahlu jannana jannadu ay ku arura ahlunaarna ahlunaarta ku arura ilaah naarta hanoo kori jannadii hana geli marka waa maraaxishaa faraha badan oo min xaalati alqarqara qofku markay naftu ay isugu timaado oo ay ka dhacayso ilaa jannadii naarta laga kala galo ilaaha jannadii hana geli naarta laga koriye ilaa intaasoo dhan waa maraaxishaa faraha badan ilaah noo fududeeyo wa tu'mina aad rumaysidoo bilqadari qadarka allana aad rumaysid khayrihi wixii khayr ah ilaahay inuu qadaray wa sharihi shartiisa marka culimmadu waxay yidhaahdeen binisba lanaa ay waxa khayr iyo shar noo yihiin hadda jiradoo kale waxaad u aragtaa shar caafimaadkana khayr aad u aragtaa soo maaha laakiin marar waxaa dhica karta jirrada inay maslaxa kuu tahay hinahoo kale iyo xoolaha khayraad u aragtaa soo maaha faqrigana dhibaato sharaad u aragtaa waa annaga nisbadana laakiin allah subxaanah wa tacaala agtiisa waxaa dhici karta adiga laftaada oo faqriga marka lagu imtixaanayo inay maslaxa ay kuutoo kibir iyo balaayo laga ilaalinayo ma garat amaa qofka waxaa faqiir looga dhigay qofkan qaniga inuu ku cibro qaato xikan badanoo ilaahay leeya subxaana wa tacala marka binisba annagay shar noo yihiin laakiin wax kastaba ilaahay wuxuu qadarayo xikmo cajiibla ayaa maarata ku jirta xataa ibliis abuuritaankiisa maca uu shar sharya xikma ku jira sababtoo ah wax xun haddii aan la arkin oo shar ah waxa wanaagsan see loo aqoonayo haddaan ibliis iyo fasaadkiisa iyo xumidiisa aan la arkin see loo aqoonaa qiimaha malaa'igta iyo jibriil iyo nebi moxamed calai slam ambiyada iyo owliyada alle haddaan gaalada la arkin mu'miniinta wanaaggooda see loo garanayo munaafaqa haddii aan la arkin mu'minka mukhliska oo daacadda see loo garanayo wabilidaa tabayanu ashyaa marka ilaahay wax kasta xigbow ka wadaa laakiin macnaha waxaa loo jeeda binisba annaga waxyaalihii waxna khayran u aragnaa waxna shar u aragnaa soo maa laakiin alle xaggiisa subxaana wa tacaala wax kasta xigma ayaa ku jirta nacam wa can cibaadati saamit annahu qaala inuu wuxuu yidhi liibnihi wiilkii isagu dardaarmaa wuxuu yidhi marka qadarka culimmadu aad uga dardaarmi jireen aayaadkuna waa ka dardaarantay axaadiid saxaabada iyo culimmadana waa ka dardaarantay sababto ah waa hardhowaan soo khulaasay doonnaay qadarku waa meelaha shaydaanka uu ka soo galo weliba qadarka iyo sharciga wuxuu rabaa tadaarub inuu kaa sameeyo hadhow markaan axaadiida dhammayno ayaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala saas darteedaa marka qof walba ilmihiisa ayuu maanta ma arkaysa ugu dardaarmaya wa can cibaadata bna saamid annahu qaala wuxuu yidhi libnihi inankiisa wuxuu ku yidhi yaa bunayo wiilkaygo innaka adiga lan tajida ma helaysid dacma aliimaani iimaanka macaankiisa ma helaysid ma garat xataa taclama ilaa aad ka ogaatid annamaa asaabaka wixii kugu dhaca oo ku xabsiiya wanaag iyo wax khayr shar waxay taaba lam yakun ma aysan liyuqdi'a kii u gefi lahaa waa annagii soo marnay mar adoo dadaalaya fain asaabaka makruuhun falaa taqul low faina low taftahu camala shayطaan bal qul qadara allah wamaa shaaa facal waa inaad tidhaahda marka wax alla wixii kugu asay makuu gefeen marnaba macnaha haddaad dadaashid maalan ood ku dadaashid maalan shay nacfi oo ku soo galo oo shayga ilaahay oo ku siiyo waxaa dhici karta naftu inay kuugu sheekayso wallaahi xirsigaanaad ku hesho xirsigu sabab uu ku ahaa laakiin ka min xariis oo wax fawaa'idda aan helayna sooma badno ama waxaa dhici karta intaad dadaashid oo wixii aad qaladid oo wixii aad gef weysid inaad tiraadid lacalla anigaa taqsiir sameeyo waxbaan ku geshay waxaa dhici karta inaad taqsiir aadan samaynin laakiin xadka ilaahay qadarkiisa ay ku dib mariyeen wahaakadaa wax fiican wax yar wixii ku dhaafa ama waxaad haleesho marnaba adoo dadaalka la isfaray asbaabta haddana waxaa weeye qadar horena waa jiri waay xataa taclama ilaa aad ka ogaato anna maa asaabaka wixii kugu dhaca khayr iyo sharba lam yakun liyukhdi'aka ma ku gefeen dadaashay ama ma dadaalin baada wamaa akhdaaka wixii kugu dhacana lam yakun liyusiibaka wixii ku asiiba ma ahaan lahayn macnaha waxa weeye sharciga lagama wado inaad meel iska fadhiisato oodan dadaalin lagama wado oo markaas aad tidhaahdo wixii igu dhicilaa waa igu dhacaya wixii khayr ama shar waa asiibay may asbaabta waa in la qaato ixris calaa maa yanfacu walaa tacjis wixii ku anfacaya ku dadaal hana cajizin waana sababta la isku takliifiye qof inuu maaragtay sacaadadiisii u ka shaqayso waana sababta adduunyada iyadoo maktuuba risqiga shaqayso lagu yiri asbaabta waa in la yimaado laakiin asbaabta waa inaad ogaatid eh, inaysan keligeed wax anfacaynin eh, in maaragtay qadarka uu ka sarreeyo marka dadku waa saddex qaybood weeye dad waxay leeyihiin asbaabta keliya ictimaadee sida gaalada bis xogna waxaan anaa shaqaystay haddii aan dadaal wixi waaseel haddaan dadaal wix waaweyna asbaabta bisow ictimaaday taas marka asbaabtuu ilaah ka dhigta marka dadna waxay samaynayaan qadarkaan rumaysanna intay yidhahdaan asbaabtii ay maarata ay ka tegayaan taasole wixii may yimaadaan marka waxay alictimaadu cala alasbaabi kufru keligeed asbaabtaa ictimaadid waa gaalnimo asbaabtoo la iska dhaafana oo la yidhaahdo asbaabtii waa iska dhaafayaahe wixii asiibi laha waa ay asiibayaane waa xumqi waa dabaalnimo yidhaahda akhdu اlasbaab watawakulu cala allah taasina waa diinta w adigoo asbaabtii la imaanay haddana alla inaad tala saaratid qadarka allana aad rumaysatid wixii wanaag oo ku asiibana ilaahay aad ugu surto tiraad ilaaha waxaan isiiyey wixii dhiboo kugu soo dhacana adigoo dadaala ka digtoonaana aad tidhahdo qadar allay ku noqotay ood ku sabratay marka waxaa waa saddexaas martabo martabadaa wasaqka ayaa sax in asbaabta la yimaado oo la dadaalo hadday asbaabtii kuu najaxdana hadhihin dhihin anigaa saas sameeyo anigaa xariif ahay alxamdulilah ilaaha waafajiyeenu hadday kuu najixi weysana waxaad tidhaahdaa sabar oo waxaa tidhahdaa ilaaha qadaray waxaa weeye maaragtay waxaan iska maaragtay ku sabardhe marka iimaanka iyo shakhsiyaddaba marka sidaa ayay ku dhammaystirmaysa nacam wa can cibaadatu annahu qaal ibni wuxuu ku yidhi yaa bunay innaka adiga lan tajida ma helaysa dacma aliimaan xataa taclama ilaa aad ka ogaatid anna maa asaabaka wuxuu kugu dhaha lam yakun liyukhdi'aka inaysu gefi lahayn wamaa akhda'aka wuxuu gafana lam lakun liyusiibaka ma aysan ahayn samictu rasuula allahi sal allahu calayh wasalam rasuulkaan maqlay yaquulu asagoo odhanaya inna awala maa khalaqa allah ilaahay wuxuu abuuray waxa ugu horreeyey alqalamu ayaa ugu horreeyey laakiin culimmada waxay yidhaahdaan waxaa ka horreeya carshigaa ka horreeya ma garata wa kaana carshuhu cala almaa ma garata carshigaa ka horreeya xadiid kale marka sheegaysa awalu maa khalaqa allahu ilaahay wuxuu abuuray alcalam alqalam macnaa waxyaalaha kaloo ka horreeya fa lahu ilaahay wuxuu ku yidhi qalamkii uktub qor faqaala wuxuu yidhi rabbi rabbigeeyow wamaada aktubu maxaan qorayaa waxa aan qora ii sheeg faqaala wuxuu dhahay alle uktub waxaad qortaa maqaadiira kulli shay shay kastaba qadarkood iyo sida loo jaangooyo qor xataa taquuma asaacatu ilaa saacaddu ay ka qumto laa shaka hadda ilaahay markuu qor ou leeyahy qalimka ilaaha u meerinaya soo maahan oo baran marka qoritaankan maxaa ka horeeya cilmigii alle soo maaha wa ilaa haddaan cilmiga alla ka horraynin muxuu qoraya qalinkuba isagaa iskooda wax qoraya mise ilaaha u meerinaya subxaana wa tacaala ilaaha ku qorayo u meerinaya subxaana wa tacaala kayfa yashaa ugu qoraa marka cilmiga allah ka horreeyo uma maxaa ku xiga qalamkii inuu wixii oo qoro looxi maxfuudka uu ku xero uma wixii markii la gaaro dhacitaankoodii mashiicada alle ay ku dhacdo oo ilaahay mashiicadiisa iyo doonitaankiisa uu ku tacalluqo markaa mashiicadii doonitaanka alle ay ku tacalluqaanna kabacdi marka in ilaahay oo bannaanka u soo saaro inamaa amruhu amarkiisa idaa araada shay-an an yaquula inuu yidhaahdo shayga kun ahaaw marka iraadadiyaa ku tacalluqda awal ilaahay waa ogaa waana qornaayeen wakhtigii la heli lahaabaa la jooga soo maa ilaahay wuxuu doonayaa iraadadiisa ku tacalluqa shaygaas inuu ahaado amarow siinaa kun ayaa leey fayakuunu aab ahaaneen nacam yaa bunay samictu rasuul lahi sal allah calah wasalam baa rasuulkaan maqlay yaquulu asagoo odhanay man maata qofkii ku dhinta calaa kayri haada waxaan wixii aan ahaynoo caqiidada qadarkaa aan rumaysnayn falaysa minii iga mid ma aha marka axaadiidtaasoo dhan iyo axaadiid kaloo saxiix ku taalla ayaa marka ayidaysa oo maraatibta waa qadarkaas wey marka waxay dhihi jireen alimaam shaafici dadka qadarka inkira wuxuu dhihi jiray cilmiga kula dooda waxaa tiraada haddaad tiraahdo waxayagu xilay waa noo imaan doontaa qofka waxaan macaasidiisa iyo camalkiisa fiican isagaa samaysa ilaahay shuqul kuma leh ilaahay ma abuurino shuqul kuma leh mana waafajin ma gara tawfiiqna ma seejin tawfiiqna ma siinin kan wanaagsan kan xuna tawfiiq ma seejin waxaa tidhaahdaa ilaahay ma og yahan hadduu cilmiga uu qorto ilaahay waxa dhacay inuu og yahay waxaa weeye waa laga badi waxaa kale marka wixii ilaahay ogaa qasaba inuu dhacan ilaahay isagaana abuuraya subxaana wa tacaala haddou cilmiga inkiran dee waaba gaal haddou dhaa waxa dhacaaba ilaahay ma oga waaba gaalo isaga markaas gaaloo maarata u noqonaya nacam wuxuu yidhi eh, samictu rasuul lahi sal alla alayh wasalam maqlay yaquulu asagoo odhanaya inna awala maa khalaqa allahu ilaahay wuxuu abuuray waxaa ugu horreeya alqalamu qalamka wax lagu qoro wey faqaala lahum ilaahay wuxuu ku yidhi uktub qor faqaala wuxuu dhahay rabbi rabbigeeyow wamaadaa aktubu maxaan qora nacam marka awalu maa khalaqa allahu alqalama binisbati limaa nushaahiduhu sax waxay leeyihiin waxa aan arkayno cirkiya samadahan qalamkaa ka horreeyey laakiin waxaanaan arkaynin carshigaa ka sii horreeya maca alqalam nacam marka halkan wuxuu noo keena abyaad wاnnaasu mukhtalifuuna fi اlqalami اladii kutiba alqadaa'u bihi min addayaani hal kaana qabla alcarshi o huwa bacdahu qowlaani cinda abi cadl hamadani wاlxaqu ana alcarsha qablu liannahu qabla alkitaabati kaana daa arkaan wuxuu yidhi annaasu dadku culimmada mukhtalifuuna fi lqalami isku khilaafsan yihiin alladii kutiba alqadaa'u bihi lagu qoray min addayaani allihii dayaankaa uu ku qoray hal kaana qabla alcarshi oo huwa carshiga ma ka horre waa ka dambeeyey qowlaan ayaa ku sugan cinda abi cali hamadaani ninkaas la yidhahda hamadaani ibnu qayim marka nuunidiis waa radu xure walxaqu ana alcarsha qablu carshigaa horreeyey liannahu carshigu qabla alkitaabati intaan wax la qorinba kaana daa arkaani arkaantiisa oo malaa'igtu xambaarsan tahay waa jireenbo ayuu dhaha marka marka khalqigaan arkayno oo cirka dhulka iyo qalabka ugu horreeya laakiin carshiga uu ka horeeyey taasaa marka culimmadu ay raajixaan faqaala uktub qorbow dhahay faqaala rabbi maadaa aktubu maxaan qoraa qaala uktub maqaadiira kulli shayin shay kastaba uu ilaahay qadaray qor xataa taquuma saaca wax kastoo alla qadari doono qor ilaa saacadu ay ka qum bal cilmiga alla fiiri iyo looxa lagu qoray weynankii subxaana wa tacaala subxaana allah adiga maanta waxaa samayda qor haddii lu maanta dha meeshaa soo marta meeqa daftarad buuxinaysa laakiin ilaahay subaa waxa dhaca iyo qur kasta iyo adiga cumriga iyo qof walba iyo xayawaan kasta waa wada abuuran yihiin waa wada qoran yihiin subxaana allah ilahay cilmigiisa wax la koobi kara maaha yaa bunay innii samictu rasuul sal اllahu alيh wasalam yaquulu asagoo oraan maqlay man maata qofkii dhinta calaa kayri haada arrintan waxaan ana falaysa mina iga mid ma ahan wa fii riwaayatin liaxmed waxaa ku sugnayd ina awala maa khalaqa allahu tacaala wuxuu alla qoro waxa ugu horreeyey waxaa weeye alqalamu faqaala lahu uktub ou dhahay fajaraa wou socday fii tilka saacat macnaa wow qoray wey macnaa fajaradaas macnaa wow qoray waay yacni jaraa fii kitaabati yacnii qoritaankii oo bilaabay waay fii tilka saacati markaa laga bilaabo bimaa huwa kaa'inun wixii ahaan doona ilaa yowmi alqiyaamati ilaa qiyaamaha wixii doona ayuu maaragtay qoritaankeeda ayuu maanta ma arkaysaa oo bilaabay وفي رواية لأحمد إن أول ما khلق الله تaعaaلى القلم faqاala lahu اكتب fajaraa wuxuu ku dureersaday macnaa waxuu bilaabay fii tilka saacati markaa amarka la siiyey inuu qoro bimaa huwa kaa'inun wixii dhici doono oo ahaan doono ilaa yowmi اlqiyaama wa fii riwaayati ibni wahab waxaa ku sugnayd isaguna riwaayadaasa albani wuu saxiixiyey libni wahab qaal qaal rasuul lahi wuxuu dhahay rumaynin khayrihi wa sharihi axraqahu allaahu binnaar naaruu ilaahay ku gubaya sababto dee waaba gaal gaalba in naar lagu gubaaya shaki kuma jiro sababtoo iimaanka beenitaanka ee qofkii qadarka beeniyey waa qof ruubiyada alla beeniyo ila rabbi maahanoo koonkan kuma tasarufo cid kalaa wax ku leeyihi wa fi lmusnadi wasunani can ibni waxaa ku sugnaa qaala ataytu ibnu kacb ayaanu imi faqultu waxaan idhi fii nafsii nafsadeyda shayun min alqadar qadarkaa wax iiga jiraanoo madmadoobaa iiga jira oo kolley waxaa weeye qadarkii iyo sharciga iyo waxyaalahaas maade waxaad arkaysaa qofkii iyadoo la faraayo salaadii la faraayo mana uu tukanayo midna waa tukanaya amarkii waa wada qabaa hadda midka aan tukanayna waa qadar alle inkastoo ilaah ikhtiyaar uu siiyey kan tukanaana waa qadar alle qofka waxaa dhici karta shaki iyo xoogaa inuu galo laakiin masaladaas waa ka hadli doonaa qadarka iyo sharciga marka waxyaalahaasaa laga yaabaa inay xoogaa tashwiish geliyaan mana beenisna laakiin waxyarbaa shaydaan ku waswaasinaa buu leeyahy faqultu waxaan idhi fii nafsii shayun min alqadar wax qadarka ku saabsana xoogaa shaki shaki yaroo shaydaan kuu waswaasinaya faxadinii bishayin ii sheeg maaragtay wax uun lacalallaha ilaahay ou maaragtay uu mudan yahay an yudhibahu inuu ka tebiyo min qalbi qalbiga wax nusuusahoo oo ilaahay ugu shaafiyo oo shakishakigan iyo maaragtay waswaaskan shaydaanka oo qadarka uu qalbiga iiga soo ridayo ilaahay waxuu iiga caafiyo ilaahay ugu anfaco ii sheeg faxadinii ii sheeg bishayin shay shaygaasoo lacalallaha ilaahay uu mudan yahay an yudhibahu min qalbii qalbigay inuu shakiga uga baabiyo xadiioo cilmiga ii sheeg faqaala markaas wuxuu ugu yidhi low anfaqta haddaad bixiso hadalka cabdullahi bn cumar oo kale mila uxudin dahaban uxud oo dahaba maa qabilahu allaahu minka ilaahay ma ka aqbalayo xataa tu'mina bilqadari ilaa qadarka aad ka rumayso wax walba ilaahay inuu qadaro uu jaangooye wa taclama aad ku ogaatid oo macnaa yaqiinisid anna maa asaabaka wixii kugu dhacana lam yakun liyukhdi'aka inuu ku gefi lahayn wamaa akhda'aka wixii ku gefana lam yakun liyusiibaka inuu ku asiibi lahayn walow mutta calaa hayri haada waxaas waxaan haddii aad ku dhimato adigoo qadarka uu shaki uu kaaga jiro la kunta waxaad ahaan lahayd min ahli naari dadka ahlu naarka ayaad ka mid noqonaysa badanaa saxaabada markii qof la weydiiyo oo qofku wax weyddiiyo waxyaalahan justificationka iyo maaragtay xoogaa ka dhaadhicin iyo cillo raadin iyo xigma raadin badanaa ma isku dayi jirin marmar dhifa maahan nusuusay dadka ay ku cabi jireen macnaa naska qofka markuu lagu cabo naskaa ka xoog badan xoogaa markaad xoogaa tacaliil tacaliil iyo wax ka dhaadhicin iyo falsafo falsafo markaa u raadisid naskaa ka xoog badan awalan taabiciin dad iimaankooda xoog badan bay ahaade midda kale naskaa xoog badan waa hadal alle iyo hadal maanta ma arkaysaa rasuulka midda kale takhwiifkaa xoog badan war waxaa naaraad ku mudanaysa ama tarkiibka waxaan jannaad ku mudanaysa qofka qalbigiisa meelay uga dhaxaya laakiin xoogaa justificationkan iyo xoogaa mulucmaalucdan iyo soo maaha qofkii waxaa dhici karta inuu uusan dhaqso uusan maarata shayddaanku uusan uga carin laakiin markii nusuusta lagu gubo qac wejiga looga siiyo qofka dhan intuu baraaruga waxaan oolba shaydaan ahay shayddaankiiya carara laakiin shayddaanka haddii loo falsafalsafeeyo oo loo sii qurqurxiyo weli xoogaa duqyaan ayuu maarata oo ka sii qaada walidaalika dadkan jinniga qaba maarata oo jinnigu qabo dadka qur-aanka ku akhriyo oo ku akhriyo ku akhriyo ku akhriyo iyo dadka maaragtay maxaad rabtaa muluqmaaluqeyo wax u qalqala haddaad maxaad rabta dhammaantana waa kaa dahawareega laakiin haddaad tidhahda kula hadlima qur-aankaon aad ku akhrisid waa saas oo kale waa carra dadka shukuugta qabo haddii la sajriyo oo nusuus sidii maalig qofkii carshiga weydiiyey istawaaha weydiiyo istawaa macluum luuqada waa lagu yaqaana wax wax ka sarreeya waa kayfiyada alla soo carsiga ku sarreeyana ma naqaano nin bidcaatee baxuu yidhi meesha idabdaraa kaa badatee qofka dhan waxaa waaye waa waa gubana qofka baatilka marka lagu inkiro laakiin waayahan waxaa la keen dadka dhan in loo qaqaboojiyo oo qofkii dhammaa marka dalacow noqonaa oo diintii dhammadee shaydaanka ma kacarra shaydaankee la qooqinaya marka dadkuna waayahan waxaa keen qofka qofka nusuus ugu inira qofka mutashadid mutashadid maahan shaydaanku wuxuu u baahan yahay in maaragtay la gubo oo toos maaragta loo weeraro taas u baahan yahay marka hala yaabinno isuubka asxaabta ninkan waxuu raa wax ka shabgixiy muxuu wax xigmada ugu sheeg sheegi waa xigmada nusuustaa ka weyn qofka aan shaydaan ahay shaydaankuna dugga xoog loo u baahan yahay in maaragtay la gubo qaala faataytu cabdاllahi bni mascuud baan u mid waxudayfata bn اlyamaan wazayd bni haabit fakulluhum xadaanii wuxuu ii sheegay mila dalika cala اnabiy sal اllah alيh wasalam rasuulka saanu iiga sheegay waa xadiid saxiix way rawaahu alxaakim fii saxiixi marka macnaha saxaabadii dhammaa isku kelimay noqdeen waa saan sheegayno nusuus ayay wax ku cilaaji jireen marmar xikamta iyo waa sheegi jireen laakiin haaliban nusuusay wax ku cilaajin jireen ay ku daaweyn jireen fiihi masaa'il ayaa ku sugan ee intaana masaa'isha gaarin mushkilada ugu daran oo dadka haysata waxaa weeye waa qadarka iyo sharciga say isu waafaji lahaayeen ilaan ilaahay sharciga asagaa nafaro asagaan ku caabudayna waa cibaada oo sharciga awaamirta fulitaankeeda iyo nawaahida ka reebitaankeeda waa cibaadadii min baabi tawxiid uluhiyo soo gala ilaahaan ku caabudayna soo maaha ilaaha lagu caabudayna qadarkiina ruubiyadii alloo soo gelaya marka waxay leeyihiin waxaad arkaysaa qofkii dadkii dhammaa awaamirta sharciga waa la faray sharciga dhan waa lagu wajahaya waxaa sameeya yaa ayuha naasu icbuduu rabbakum ilaahay caabuda gebigood la wada faray laakiin qadarkii alla subxaana wa dad cibaadadii waa la waafajinaa oo mu'miniinta waa la waafajinaa ilaahay rumayna way caabudayaan dadna waa lama waafajinaayo ilaahay ma caabudayaan gaalay noqonayaan amarkiina waa ku wada fulayaan qaar salaaddii baa la farayaa qaar waa tukanaya qaarna ma tukanaya dadkii marka qaaraa ishkaal maaragtay ka keenaya arrintaas culimmadu waxay yidhaahdeen dadku waa afar martabo wey martabo waxay shabbahdaa mushrikiinta ay shabbahdaa waa dadka maaragtay eh, qadarka rumaysan laakiin amarka inkira gaalada waxay leeyihiin low shaaa allah ma ashrna walaa cabadnaa min duuni min shay hadduu ilaahay dooni lahaa ma annaan shariig yeeleen maadaama ilaahay inaan shirgi nala doonay saanoo raalloyo shirkiga iska wadanayno madhabkaas waxaa qaaday suufiyada baatiliyada iyo jabriyada nimankaasaa qaaday waxaan ilaaha nadoon nagu qasa marka wixii nagu soo dhacaan wadaynaahy nimanka xulliyiinta waxay leeyihiin haddaan amarka alla caasinay qadarkiisaan waafaqnay marka haddaan xoola dhacno naag aan guursano iyo mid xaaraam waa isku miday leeyihin qadarkii alla waafaqnay shaqadan ma iska shabkaxsana kuwaas marka musrikiinaa la yidhaahdo baabka musrikaday waafaqeenoo shirkiyay qadarka u deliishadeen marka qadarka waa rumaysay laakiin waxay leeyihiin wuxuu ilaah nala doono saan isaga soconnaa iska sax qof walba isaga socdasay sax noqon karta waa caqli xumo marka waa qolada jabriyada la yidhahdaa baabkaas qaada qolana waxaa la yidhahdaa majuusiyo majuus waa maxay majuus waxay rumaysan ilaaha alkhayr iyo ilaaha ashar mugdiga iyo nuurka nuurku khayrku abuuray leeyihiin nuurku khayrku abuuray mugdiguna sharta soo maaha marka kuwaana waxay leeyihiin waa muctasilada iyo ilaahay subxaana wa tacaala khayrka isagaa abuuray oo koonkan iyo qofka isagaa abuuray laakiin qofka addoonka macaasiisa isagaa abuura karo ilaahay wuxuu shuqul ku leeyahay lama arko isagaa abuurtay soo maha marka majuusiya la yidhahdo khaaliq kale sugan qolana waxaa la yidhaahdaa ibliisiyo qadarkii iyo sharcigii labadiiba waa sugan laakiin waxayna waa mutanaaqib oo iska hor imaanay see waxna noo faraya hadhowna noo qadaraya inaan wixii dembigii aan samayn culummada marka ahlu sunnada sida soo socday ay ku jawaabeen oo kitaabkii sunnadu ay dhigayaan ayagu qadarka allana waa rumeenu xili waa min rubuubiyat illah subxaana wa tacaala annahu maa sha allahu kaana walama sha lam yakun amarka iyo nahyigana waa rumeeyeenoo xel waa wixii ilaahay lagu caabudayay subxaana wa tacaala sababtoo ilaahay isagoo wax kastaba qadihiisa iyo qadarkiisa ay ku socdaan qofka majbuur maana khiyaarow ilaahay siiye subxaana wa tacaala sida daahirkaba annagaan u jeedno salaaddii waa rumayd tukan kartaa qofka waa ka tegi karaa khiyaar ilaahay u siiye masjidkan qofka haddoo waa joogi karaa haddoo waa ka bixi kara tawfiiqda kore ilaha iska laakiin khiyaaran u geedna ilaahay na siiye subxaana wa tacaala awood aan wixii amarkii ku fulina waana siiye nahyiga aan uga harno wixii amarkii iyo nahyigiina waana loo caddeeyey waxaan jannaa ku gelaysaan salaaddii iyo imaankii soonkii sameeye waxaa naara ku gelaysaan shirkigii iyo zinadii iyo dilkii iyo dhicii iyo balaayadii ka leexa awooddiina ilaahay wuuna siiyey subxaana wa tacaala qadarka alle ilaahay wax wuu qadaraa laakiin ilaahay wuxuu qadar adigu laguuma sheegin ma ogid cilmi laguguma yeelin hadhowna qiyaamo lagula xisaabtamayo ilaahay saanuu kuu qadaray ma lagu cadaabaya waxaa lagugu cadaabaya amarkii aad ka tagtay ood fuli weysay iyo nahyiga aad samaysay waxaa lagugu jannaynayaa amarkii aad fulisay iyo nahyigii aad ka hartay cilmina waa u leedahay awoodna cilmina waa u leedaha wixii lagu faray iyo wixii lagaa ray waa lagu siiyey awoodna waa lagu siiyey amaa qadarkii wixii kuu qadaran cilmi lagaama siinin awoodna uma lihid inaad ogaato laguna ciqaabi maayo laguna jannayn maayo waxaa lagugu jannayna lagu ciqaaba camalkaaga marka waxaa lagaa rabaa marka inaad wixi aad cilmi u leedahay oo sharciga oo lagu baray awoodna laguu siiyey inaad ku dhaqaaqdo oo sharcigii ah oo wixii isku dayda wixii lagu faray inaad fuliso wixii lagaa reeba aad ka harto wixii qaladaadahoo kaa dhacan istikfaar aad samayso ilaahayna aad kaalmaysato wixii dhibaataana aad ku sabarto daawadu waa taas ilahay wuxuu leey innahu man yattaqi wayasbir fa ina allaha laa yadwa cajra almuxsiniin qofkii ilaahay ka baqa baqitaanka waxaa weeye imtitaalu lma'muur ma'muurkiioo la fartoomo manhigii oo laga haro wixii masaa'ibta oo lagu sabro fa ina allaha laa yadiic ajra almuxsiniin soo maha wain tasbiruu watattaquu laa yadurkum kaydun haddii aad sabartaan oo maqduurka aad ku sabartaan aadna cabsataan cabsidii waxaa waajibkooda la yimaado manhigoo laga haro iyo sabarka haddaad isku darstaan gaal waxma idinka dhibaayo mana idin baadiin karo adduunkana idinkama dhibi karo idan daawada waxaa weeye inaad awooddaada isticmaashido waxa lagu faray oo sharciga awaamirta nawaahiga aad horta baratid awaamirta aad la timaadid nawaahiga aad ka hartid ilaahayna aad kaalmaysato subxaana wa tacaala inuu tawfiiqda ku waafajiyo shartana uu kaa dugo ood ilaahay qudradiisa aad waafajiyo iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin hadda iyaaka nacbad wa iyaaka nastaciin iyaaka nacbad waa cibaadadii salaaddii iyo soonkii iyo manhiyaadkii aad ka hadhaysa wa iyaaka nastaciinna waa qadarkii alla qudaraysa aad kaalminays ma iska hor imaanaya ma iska hor imaanaya saa darteed cibaadada lagu faray iyo waxa lagaa rabay iyo qadarka ma iska hor imaanayaan marka idan waxaa weeye wixii lagu faray baro ku camal fal ilaahayna u kaalmaysa qadarkana waxaay dhibaatadii kugu timaada ku sabar ilaahayna kaalmayso inuu wanaaggan uu waafajiyo tawfiiqda xaaraamtan ilaahay uu kaa intaa haddii aad ogaato waxaa weeye qalbigaaga marka saliim buu noqonaya wax iskaa hor imaanaya ma afi nacam fiihi masaa'ilun baa ku sugan baabkan aluulaa midda ugu horraysa bayaanu fardi اliimaani bilqadar in la caddeeyey qadarka in la rumeeyo inay farad tahay aaniyatuna bayaanu kayfiyat اliimaan sida loo rumaynaya kayfiyadeedu oo waa maxay waa maraatibtii afarta ahayd ilaahay subxaana wa tacaala sheeg inuu cilmi lahaa inuu kitaabkiisa uu ku qoray haddii ay mashii'adiisa ay ku tacalluqayso markaa kabacdina alla oo bannaanka u soo saaray subxaana wa tacaala ahaaliatuna ixbaadu camali man lam ixbaadu camali man qof camalkiisa inuu burayo baaba'ayo lam yu'min bihi ay bilqadari aan rumayn nintaas inaad ogaato oo hadduu adduunka odhan oo bixi lagama aqbalay sababtoo waxaa weeye iimaan bilqadar atagdiib bilqadari qadarkoo la beenin waa takdiib birububiyat illah qof rabbinimo aan la beenin waxaa u yaala iimaana u yaala ma u yaalo in laga warramo anna axaddan qof laa yajidu inuusan helaynin dacma aliimaani iimaanka dhadhankiis xataa yuumina bi ilaa uu ka rumeeyo ee iimaanka asligiisaanba jirayninba xagguu ka dhadhansana qofaan qadarka alla rumaysnayn alkhaamisatuna dikru awali maa khalaqa allah wuxuu ilaahay abuuray in la sheego oo binisbati waxa mushaahadkaa iyo cirkaan iyo dhulkaa qalamkaa ka horreeyey amaa waxa kaloo dhan makhluuqaadkaa ugu horreeyey carshiga macnaa samo iyo arno midna ma aysan jirin markaas asaadisatu annahu jaraa inuu qalamkii uu ku dareersado macnaa uu qoray bilmaqaadiiri wixii ilaahay uu qadarayay fii tilka saacati markaa laga bilaabo amarka la siiyey ilaa qiyaami saaca saacaddu ilaa ay ka dhacdo wixii dhacay inay qoran yihiin asaabicatu baraa'atuhu sal alla alay waslam nabigu inuu beri ka yahay iyo saxaabadii qof kastaoo mu'mina inay beri ka yihiin miman lam yu'm bihi qofkii maaragtay qadarka aan rumaynin sababta de muminba ma aha alaaminatu caadatu salafi salafka caadadiisa fii isaalati shubhati shubhada inay zuuliyaan bisu'aali lculamaa'i culammada ay su'aalaan ninkii waa kii yidhi intaa u yimid ubay bni kacab war waxbaa igu jirjireen bal ii sheeg wax uun ilaahay ugu daaweeyey marka culimmadana lala noqon jira sidoo kale yaxya ibnu yacmar iyo xumayd adawiilna yay soo aadeen cabdulahi bn camr bn caas marka culummadaa la aada jaahil haddaad wax weydiiso marad fii marad uu kugu tuuraya marka ataasacatu midda samaadna anna alculamaaa culammadii ajaabuuhu waxay ku ajiibeen bimaa yuziilu shubhatahu shubhadiisa wax zuuliya wadalika annahum nasabuu waxay u nisbeeyeen alkalaama ilaa rasuuli lah sal la sl faqad rasuulkay hadalka u tuuriyeenoo nusuustay wax ku daaweeyeen waana sida aan sheegnay oo nusuusta in wax lagu daaweeyaa muhiimsan qofka inaad tacliilaad iyo waxyaalo kale u raadisid aayadda iyo xadiidka inaad wax ku daaweyso ayaa muhiim ah nacam marka qadarka baabka uu kitaabu tawxiid u leeyahy munaasabada waxaa weeyaan haddee kitaabu tawxiid waxba ilaah in si fiican loo rumeeyo oo maanta ma arkaysaa shirki laga ilaaliyo qofka marka qadarka beeniya oo yidhaahda cid kalaa wax abuurta ama ilaahay waxa dhici doona ma oga ama wax kastaba ma qadarin hadde ilaahayna naqsiba u sameeyey dad kaloo khaaliqiinahuna uu sameeyey oo maarata wax abuurta inuu sameeyey sida muctasilada waxaa idhi majuusu hadi lumma ummaddan waa majuustoodii sababtoo ah majuustu laba khaaliqay sugeen khaaliqu shari wa khaaliqu lkhayr majuustuna waxay khaaliqaysugeen ilaahayna waxbuu abuuraanee cabdiguna waxbuu abuurtaa oo ficilka cabdiga ilaahay ma abuuray dheheen ilaahayna wuxuu leey wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun adinkii waxaa shaqadaadaba ilaaha abuuray laakiin shaqadaada ma garat ilaahay subxaana wa tacaala qadarkiisa uu ku duras laakiin ikhtiyaaraa lagu siiyo adigaa loo nisbaynaya haddaa salaa tukata anta almusalli ilaaha tukaday ma la dhahayo anta almuzaki haddaa zako qodhi anta almu'min almuwaxid adigaa lagu dhahayo hadduu qofku caa sameeyana huwa alcaasi huwa azaani huwa asaariq huwa alqaatil hadduu xumo sameeyo ilaahay ma loo nisbaynayo subxaana wa tacaala laakiin waxaan qadarka alla ku dhicin ma jiro nacam baabu maa marka macnaha waxa weye qofka qadarka doobiyoona ilaahay meel uga dhacay subxaana oo rabbi kalou sugayo waxbaa abuurna uu yidhahdo sida maaragtay ee muctasilada iyo qadariyadoo kale majuusu haadi lumma waxaa loo yiri khaaliq kale ay sugeenoo waxa uusan abuurinay koonkan ay ku sugeen nacam kuwaa jabrida la yidhaahdana qadarka huluwigay ku sameeyeen waa maxay qadarkii ay sugeen laakiin sharcigay ku ciyaareen amarkiiyo nahyigay ku ciyaareen waa iska shabtaxsanana markay leeyiin muriiddii laa taqawashtax waqanni halkaasay ka socdaana waxay leeyiin annagu iska soconayna wixii ilaahay nagu waafajiyaan iska samaynayna xalaal iyo xaaraan kaasoo kale marka waxaa la arbaaxa ama waa la fadriya ama laga dhaca hadduu yidhahdo maxaa i arbaaxa maxaa iga qaadana waxaan qadar ayaa la waayaa la leeyahy ama gabadhiis haddii la fadwiliyo oo yidhaahdo maxaasaa igu samayna waa qadar al hadduu ku raalli noqono waa dayuuf hadduu yidhahdo maxaasaan igu samaynayna adiga maxaa macaashada u samaynoo leeda qadaraa saas qadarkaasaa qaba soo maa soo qof walba intaas samayska waa qadar allaha hay adigana waa lagu dhurbaaxa waa lagu dila waa lagu fadwilina ma garan haddaad sogtidna dayuufaa ka hada ooda naftaada aad dulli ku sogtid haddii aad ka doodidna hadda adaa isbeeninaya marka muriiddii laa takaf marka ma soconayso marka dadka ibaaxiyiinta waxyaalaha daliishada waana dadka ugu kufri badana ugu xuna layidhi maarata ibaaxiyiintaa dadka ugu xun wey baabu maa jaa wuxuu ku yimi fi lmusawiriina dadka wax sawira oo suuradda qaada maaragta fotoqraafiyada iyo waxaas iyo kuwa wax ku qorqoro oo maaragtay geedaha iyo maaragtay makhluuqa ka sameeya iyo ayaguna haysashadooda iyo waxyaalahaas oo kaleo dhan ayay axaadiidta ay ka hadlaysaa ilaa waxa wax loo samaynaya in la isticmaalo qofkii sameeyey haddii la lacnado oo la diido qofkii isticmaalana maaragtay sidoo kale soo maaha marka iyadana munaasabada iyo tawxiidka ay la leedahay waxaa weeye qofku marka oo wax sawiro ilaahay baa wax abuura markaa qofkii markuu qof sawiro oo geed ama dhagax uu ka qoro makhluuq ama nin oo kale oo qoro ama ou sawiro ilaah ilaah iska dhigaa soomaa rabbi rabbi sii nin wax abuurow iska dhigaya marka ilaaha la isu subxaana wa tacaala marka tawxiidkii wax u marka markaan axaadiidta aan akhrinno ayaan masawirada axkaamta waxa bannaan iyo wax kalaan ka hadli doonaa mawduuc aad u muhiim ou ahay in axkaamtiisa la ogaado si tafsiila marka hore markaan nusuusta aragno nusuusta horta axkaam badan aan ka qaadanayna markaasaan soo khulaasayna marka hore axaadiiaan arinayna can abi hurayrata radi allahu canhu waxaa laga wariyay qaala qaala rasuulu llahi sal allahu alيh wasalam qaala allahu tacaala ilaahi wuxuu yidhi waman adlamu yaa ka dulmi badan oo ka liita miman dahaba qof dhaqaaqay oo oo u dhaqaaqay yakhluqu inuu abuuro ka khalqii khalqigayga oo kale ma garata marka darow samaynayaao anoo isu ekaysiinaya saan wuxuu abuuray inuu wuxu abuuro ayuu isku ekaysiinaya hadduu awood leeyihiin falyakhluquuha ha abuureen darratan dhuura caso quraanjada oo cascasaa la yidhahda gaduudkaa darradan hadda loogama jeedo maaragtay oo eh, maaragta yacni inta eh, la kala qaybiyo maaragtay atamka waxaan ay dhahaan iyo oo qumuladarriyaa laga sameyo loogama jeedo sababtoo nabigu dadkou la hadlaaya dad caraba wey darrana dhuura casada bahashaasaa loo yaqaano falyakluquu ha abuureen daratan dhuuracase ha abuureen aw liyakluquu mis ha abuureen haddii weli xabatan xabad misagaa ha abuureen aw liyakhluquu ha abuureena ama xabatan haddii waa caam oo wax alla wax xubuubta ah oo la abuuri karo sida digirta iyo misagada iyo shaciirta iyo waxaasoo dhanaa soo gelaya aw shaciiratan ama xabad shaciiraho maaragtay ha abuureenoo sarreentii wax u akhrajaahu muslim iyo bukhaari baa wariyey idan halkaa waxaa lagu sifeeyey qofka wax musawira inuu qof u dhaqaaqo uu yahay inuu ilaahay soo waxu abuuro abuuro qof ilaahay isu ekaysiina inuu yahay soo maaha waxaana lagu sifeeyey qof daalin ah waana lagu taxadiyo waxaa hadduu awoodo waa ka iska dhigdhigaaya rabbi rabbi iska dhigaaya bal wax kale intuu iska dhaafo qof insaan iska dhuracsa soo abuuro ama maaragtay xabad ha soo abuuro xubuubtaan la beero ama hal shaciir ha soo abuuro hadduusan awoodi karin hadhow wuxuusan maaragtay ka bixi karin iyo cadaaba yousafaraha ha la gelina meel ha joogo wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuul lahi sal alla alay wasalam qaala allahu tacaala waman adlamu yaa ka dulmi badan miman dahaba qof oo maaragta u dhaqaaqay yakhluqu ka khalqii inuu sidan wax abuuro u abuuro oo falyahluquu abuureen daratan marka qisadu abu hurayre ku waran waxay ahayd meel baa looga yeeray guri oo marwaan binaxkab oo lahaa marka nin dhisaayoo wax sawiraaya ayuu arkay markaasuu intou inkira uu xadiidkan wariyey oo wuxuu yidhi waman adlamu qaala allahu tacala markuu xadiisulqudsi waaye waman adlamu yaa ka dulmi badan oo ka liita minman dahaba qof dhaqaaqay oo u dhaqaaqay yakhluqu inuu abuuro ka xalqi qof u dhaqaaqay isu taagay falyahluquu ha abuureen darratan dhuuracas ha abuureen aw liyakhluquu xabbatan ama xabad masaga ama xubuub dhan ha abuureen nooc kastoy tahay aw liyakhluquu shaciiratan shaciir ha abuureen marka xabad haddii caam laga dhigo waxaa weeye shaciirada waxa weye waa nooc xubuubtaa ka mid a waxyaalahan maaragtay la abuuraa xubuub ee dhaan carab akhrajaa muslim bukhaariyaa wariyey idan halkaa wax sawiritaanku inuu xaaraam yaho dulmi weyn ayaan ka qaadanay walahumaa muslim bukhaari waxaa u sugnaatay can caaishata radi allahu canha caaisha ay ka wariyeen anna rasuula اllahi sal allahu calayh wasalam rasuulka alle inuu yidhi ashaddu nnaasi dadka kon ugu daran cadaaban xagga cadaabka yowma alqiyaama qoy qiyaamaha aladiina yudaahi'uuna kuwa maaragtay yacnii shabbahayey bikhalqi illaah ilaahay sidoo wax u abuuro ma garatay nacam nacam khalqiga alle kuwa shabbahaya haa alladiina yudaahiuuna kuwa shabbahaya bikhalqi illaah ay suuraddooda ay waxay ku shabbahayaan khalqiga alle ee yushaabihuuna taswiirahum bikhalqi illaah yacnii khalqiga alle wax u eg ayay wax abuura iska dhigayaanoo ilaa suurada hadduu bini aadam samayso khalqi alle soo maaha haddii uu sameeyo xayawaan ama faras oo khalqi maaha taasoo maaragtay ka wada ashaddu nnaasi cadaaban waxaa ugu cadaab badan yowma alqiyaama aladiina yudaahiuuna kuwa maaragtay shabbahaya bikhalqi illaahi makhluuqa alle waxay abuuraan ku shabahaya yacnii yudaahiuuna bikhalqi illaahi waxay ku shabahayaan bimaa yusawiruuna waxa iyagu ay sawirayaan ayay khalqiga alle ay ku shabbahayaan kolle xadiidkaas caaishana isaguna maaragtay sababta uu ku yimid waxau ahaa nabigu intuu soo gala calayhi salaatu wasalaam oo gurigeeda wuxuu ku arkay maaragtay meel dah ay saa ugu xirtay meel ama dariishada ama derbi ah meel ay ku xirtay ku qurxinaysay ay wuxuu ku arkay daah masawirro ku yaallaan markaasuu nabigu oo gurigii soo geli waayey markaasay una carooday waxay tidhi ilaahay iyo rasuulkiisa u soo noqdeen maxaa dhacay markaasay tidhi suuraddan ayaa meesha ku taalla ashaddu nnaasi cadaaban yowma alqiyaama aladiina yudaahi'uuna bikhalqi illaah marka waxaa ficnaa laha sheikhu inuu xadiidka macaalqasada soo arooriyo yacni axaadiidta kutubaha waaweyn in laga akhriyo oo bukhaari iyo muslim waxay ku fiican tahay wuxuu keenaa muslim iyo bukhaari iyo musnadka iyo axaadiidta masaaniidda qisada axaadiidta ay ku timid qisada xadiidka uu ku yimi lagu keenana waxaa weeye xadiidka aadaa walidaalika qofku markuu kutubahan mukhtasaraadka arbaciinka iyo riyaadka iyo buluqumaraamka markuu dhammeeyo kutubaha waaweyn inuu gaaro waayo kutubaha waaweyn marka waxay ku fiican yihiin wuxuu kuu sheegaa nabigu calayhi salaatu salaam qisadow xadiidkan oo ku yiri ama nin saxaabiyahoo wariyey qisaa ku dhacaysa wax munkar oo arkaa markaasuu xadiidka warina ama wax wanaaga u arka xadiidkii fadligiisa oo warina marka qisada macaalxadiidka markii lagu wariyana fahamka iyo maskaxdaada inuu ku indhibaaco ayay maa marka hadhow qofka hadduu daalibkaa cilmiga barto mukhtasaraadka inuu kaabtoo maaha waa inuu saxiinka iyo sunanka iyo masaaniidda markaas uu sii akhriyo si axaadiidta maaragtay qisaska ay ku soo arooray u fahmo oo markaa maskaxdiisa usii sii fogaato qofka xataa soo diyaarinaya waxaa fiican kutbayarka mukhsanaadka akrinayo inuu axaadiidka asalka ula noqdo si uu maaratay qisadii ku soo arorayo waxyaalahaas loogu soo gudbiyo walahumaa waxaa u sugnaaday can ibni cabbaas ibnu cabbaas waxaa u sugnaaday samictu rasuula اllahi sal اllahu calayh wasalam rasuulkan maqlowdha yaquulu asagoo odhanayo kullu musawirin fi nnaari mid kastaba oo wax sawira naarka ku jira yujcalu lahu waxaa loo yeelayaa bikulli suuratin sawaraha suuro kasta ou sawiray nafsun baa loo yeelayaa yucadabu bihaa lagu cadaabayo fii jahannama jahannamo suuradii a cadaabaysa marka darteeda lagu cadaabaya nacam hmm. yacni yucadabu biha ay bisababiha lagu cadaabayo sababta loo cadaabana waxaa waxaaleey cadaabkaana ku jiraysaa ilaa suuradan aa ruuxaa ku afuuftay marka ibnu cabaasna xadiidkan wuxuu ku wariyey dadaa wax su'aalaya maantana wax su'aalay wax su'aalay marka waxau ninkii taabica kor wuu iftoona wuu u mana ka maqlo isagoo nabiga u tiirinayo marka dambe nin ayaa waxa weydiiyey suurooyinka wax ma kara markaasuu xadiidkaa nabiga u tiiriyey calayh isalaatu wasalaam walahumaa waxaa u sugnaaday can ibni cabbaasin samictu rasuula lah sal l alay quul asagoo odhanaya kullu musawirin fi qof kastoo wax sawira naartuu gelayaa yujcalu lahu waxaa loo yeelaya bikulli suuratin sawarahaa nafsun baa loo yeelaya yucadabu bihaa lagu cadaabayo fii jahannama jahannamo nacam hmm. macnaha waxaa leeyahay nafsada nafgeli baa laleeyahay suuraddan aad sawirtay nafgeli baa laleeyahay walahumaa waxaa u sugnaatay marfuucan man sawara suuratan fi dunya waa kana qaabka loo cadaabayo qofkii suurad sawira adduunyada kullifa waxaa lagu kallifayaa an yanfuka fiiha ruuxa ruuxda inuu ku afuufo ou nafgeliyo walaysa binaafiqina maaha marka waxaa le nafgeli adig ma abuurinahaa nafgeli ilaa aan naf ku geliso waa lagu cadaaba marka marka waa wax aad u weyn waay nacam walahumaa waxaa u sugnaaday canhu can ibni cabbaas marfuucan man sawara suuratan qofkii suurad sawira fi dunyaa adduunyada kullifa waxaa lagu kallifaa kullifa waxaa ugu kalifaa an yanfuqa fiiha aruuxa ruux inuu ku afuufo walaysa binaafiqin nacam mana ku afuufi karo walimuslim waxaa u sugnaaday can abilhayaaj qaal qaala lii caliyun wuxuu u yidhi alaa abcaduka miyaanan ku dirin calaa maa bacadanii calayhi rasuulu ullahi sal allau alih wasalam rasuulku shaqadou ii dira miyaana kuu dirin waa maxay anlaa tadaca ha ka tegin suuratan wax masawiran ilaa damastahaa waa tirtiraysa wax masawira haddaa meel ku aragtid tirtir macnaha waxaway sawradu waa labo inay wax sidii dhagax iyo geed ka samaysanoo jismila haddii ay tahay madaxaa laga goynaya soo maaha oo wax aan noolaa karayaa laga dhigaya waa la kala jaraya madaxaa laga goynaya haddii ay wax oo derbi ku dhegan ay taho had ay tahana madaxa iyo waxaasaa laga tirtiraya waa la tirtiraya walaa qabaran qabrina ma arkaysid mushrifan oo saa u taagan oo la dhisay oo la soo muujiyey ama waxyaalo wuruud iyo maaragtay waxaas ama lasoo dhisoo qabriyaal kale ka soo taagan ilaa sawaytaw qubuurta kalaad la simaysa qabri caadi ahoo buddiisa ay wax yar ay soo korayso caadiya ayaad ka dhigay dhismaha iyo waxaasoo dhan waa laga baabi'inaa allaahumma haddii ou dhagax yar ama tabeello yar oo magaca uu ku dhigan yaho calaamo lagu aqoonsado ama dhagax yar oo labada dhinac uga jira ama tabeello yar kuwaas laga fujin maayo wax lagu aqoonsadoo yar laakiin wixii kaloo dhisma waa la baabi'inaya walimuslim waxaa u sugnaaday can abilhayaaj qaala lii caliyun hyaay waa taabici waay cali ardadiisiiye caliya wuxuu igu yidhi alaa bacatuka maku diraa oo hawsha makuu diraa calaa maa bacatanii calayhi rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka alla wuxuu ii diray saddexdaanuu ii diraa allaa tadac inaadan ka tegin suuratan suuro ilaa damastahaa waa tirtiraysa hadday ay qolof ay toojismaytaana madaxaa ku goynaysa waa jebinaysaa haddii ay tahay wax derbi ku yaalla ama maro ama suuradna waa tirtiraysaa ayagana walaa qabran musrifan qabri soo taaganna oo ama la dhisay ama buddiisa kor loo dheereeyo taaka laga dheereeyo kuwa kale ka dheer ama wuruud iyo waxyaalo ubaxyaal iyo laga laalaadiyey waxaasna waa ka baabbi'inaysaaoo qubuurta caadigaad la sigaysaao ilaa sawayta waa dad qubuurta kale ayaad la simaysaa nacam fiihi masaa'iluun baabka masaa'ilaa ku sugan aluulaa midda hore altaqliidu shadiid in lagu adkeeyey filmusawiriina dadka sawira oo cadaab loogu yaboohay iyo lacnad iyo maarag iyo inay dadka ugu dulmi badan yihiin ahaaniyatu midda labaadna alcillatu altanbiihu cala alcillati cillada lagu tambiihiyo waa maxay allow isu okaysiinaya wahiya tarku ladabi maca allah ilaahay inuu maaragtay adab kula dhaqmo ayuu ka tego liqowlihi xadiidka qudsiga oo alle uu ku yidhi waman adlamu yaa ka dulmi badan miman dahaba qof u dhaqaaqay yakhluqu ka khalqi saan wax abuuran uu abuuro ahaalidatuna altanbiihu in lagu baraarujiyo calaa qudratii ilaahay awooddiisa wa cajzihim iyaga inayna taag lahayn liqowli uu yidhi fakhli yakhluquu ha abuureen darratan dhuuracaso ow shaciiratan ama shaciiro ah sarreen iyo bahasha u egoo heedda la yidhahdo mid ka mid a ah ha abuureen araabicatuna altasriixu in lagu baraarujiyey biannahum iyaga ashaddu nnaasi cadaaban dadka ugu cadaab adag inay yihiin alkhaamisatu anna allaha yakhluqu inuu abuuraayo bicadadi kulli suurati nafsan inuu abuuraayo yucadibu biha almusawira uu ku cadaabayo fii jahannama jahannama uu ku cadaabayo macnaa nafaf baa la abuuraya isaga cadaabaya oo taas macnaha waxay u dhowdahay sidii qofka camalka xunla camalkiisa nin loogama soo dhigo camalkiisa laguma cadaabayo taas macnahaas camal u wallahu aclam asaadisatu min alixaana annahu yukallaf waxaa lagu kalifayaa an yanfuqa fiiha suuraddii inuu ku afuufo alruuxa ruuxdii asaabicatan ah toddobaadna almru in la isfaroo bidamsihaa in la baabi'iyo suuradda idaa wujida haddii la helo haddii marka khulaaso yar aan ka bixinno axkaamka suurada aan soo khulaasayno xaafid ibnu xajar kitaab allibaas meesha ugu dambaysa aad u ugu baaray axaadiid oo dhana bukhaari oo meesha keenay waa uu sharxay culammaduna aaday uga hadleen sharaaxda xadiidkii fiqiga waa uga hadlaan sheekh cuthaymiinna aad uga hadlay baabkan u tafsiiliyey kitaabkiisaan maaragtay alqowl almufiid marka aan soo khulaasayno ilaa hadda baab fiqhi ma joogne laakiin khulaasada axkaamta waana mowduuc maanta lagu ebtelaysan yahay suuradda culimmadu labay u kala qaybiyaan inay jismi leedahay oo waxyaalahan qoryaha iyo khashabka iyo dhagaxda laga sameeyey iyo inayse jismi lahayn hadday jismi leedahay oo wax jismile ay tahay oo hoosle ay tahay biitifaaq culamaa waa xaaraam weey waxaa laga soo reebay gabdhaha iyo caruurta waxyaalaha lagu carsaa sidoo lucbadda yarta oo suurooyinka gabdhaha sidai ilmooyinka camal ay u hayhaayaan ama sidii suurad ilmaha laga sameeyo ama mukulaalaha loo sameeyo oo gabdhaha iyo caruurta waxyaalaha lagu ciyaarsiiyo waa laga soo astinooday ayada marka halkaasaa la geeyey baabkaas inta unbaa laga soo astinooday suuradan kale oon hooska lahayn ayadana laba u kala qaybay marka ugu horraysa inay suurad xayawaan oo wax noola ay leedahay iyo wax geedo iyo jibaal iyo webiyaal iyo waxyaalaha dabiiciga inay yihiin hadday wax dabiiciyoo naflan ay tahinoo geedaha iyo buuraha iyo webiyaalka iyo waxyaalahaas haddii ay yihiinna ayaga way bannaan tahay taas iyadana way bannaan tahay sida raajixa iyadana way bannaan tahay middaan marka xayawaanka middaan xayawaanka culummadu say u badan tahay oo yeesaba suuro lahaanina way xarimaan ilaa laba suuro maaha saddex aa laga soo isticmaalaa wixii loo baahan yahay oo musawirada documentiga iyo waxyaalahaas shahaadooyinka iyo baasaboorka waxyaalihii loo baahan yahay waa iska daruurada taas waa mid taasaa laga soo reebaa waxaa kaloo laga soo reebaa haddii iyada lafteeda la kala jaro oo waxaa noolaa kara madaxa laga gooyo oo kale iyada lafteeduna dhib ma leh waxaa kaloo laga soo reebaa masawirka hadduu ku yaallo gogol dhulka taallo iyo wax lagu fadhiisto iyo meel cagaha la saarayo oon derbi lagu calaqin oo mumtahan ay tahay ayadana marka waa laga soo istinooda marka saddexdaas ayay culimmadu ay ka reebaan suurada markii aysan hoos lahayn haddii la kala gooyo waxaa noolaa karta ayta camal laga dhigo oo mid wixii documentisa oo loo baahan yahay maaragtay oo baasaboorada iyo shahaadooyinka wixii loo baahan yahay laba ma taha iyo waxyaalaha iyaguna middaan lacagaha hadda ay ku soo qoraayaan looma baaha hadday ku soo qoraan adiga waa haysan kartaa sababto lacagi waa loo baahaya laakiin asal hadday dad muslimiin ay daabici lahaayeen waxa waaye inaan lagu soo qorin waa dad diinta iltisaamsanayo laakiin haddii lagu soo qoro adiga waxa waaye markaa daruuray kugu tahay adiga markaa shaqo kuma leed mida kale wax gogol meeshan dhiganayo iridda iyo meelaha cagta laguaca mumtahanka ah oo maaragtay ilaa caaisha markii ay maradii kala goysay oo meesha ay ka qaaday barkimo lagu fariisi wax dhulka la ka dhigta marka oo aan maaragtay ixtiraam aan lahayn oo derbi aan lagu xallaqaynin marka adiga marka laysku khulaaseeyo waa khulaasaasay noqone hadday jismi ay tahay kullahaa waa muxaram ilaa lucbooyinka ilmaha taasumaa laga soo imaamay haddaysa jismi ahayn oo suurooyinkan qaara ah waxay koobigaan iyo bahashaan aalaadkaan iyadoo dhib male laakiin taas culimmadu waa ay diideen sababto gebel waa wada suurowda marka kuwaas iyaguna waa xaaraam allaahumma saddex suuro maahan haddii la kala gooyo oo waxaa noolaa karin karnaysoo la kala jaro haddii meel oo la liidaayo meel cagaha la saarsaarayo ama lagu fadhiisanaayo sidaasoo kale maaragtay eh, ay ku taalo labo iyo wixii documentiska oo loo baahanya iyo wixii daruuriyo lacagaha ku yaadyaala adiga aadan markaas aadan ka maarmi karin wixii kale in layska fogeeyo oo kale waxaa koo lamida wax daruuriga kutubahan haddee muqararaadka ilmaha ku ah ama joornaalada maadooyin cilmina ay ku yaalleen oo cilmi ahaan u haysanayso adigaad suuradaan wax ku falayniyo shee cuthaymiin kuwaasna waa uu ku daraya in maarata iyaguna baabu daruuraad ay soo gelayaan marka khulaasada intaas ayaan kusoo gebagabaynana insha allah hamin dambe waa noo jiraa casharkana insha allah awoodeyna sal allah calaa muxamedin waaalihi wasaxbi wasalam